لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض والرفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود waa ترجamo yar dheer lakiin أxaadiثna aad bay u koobantahe lakiin de waa waxay noogu wada iman doona walow marka la eego san uu xagga sharaxay uguba sugan baabka kan ka dambeeya أxaadiثa hore o dhan halkan buu isagu sharaxaan raacinaya تerjamadan buu ugu wada talagalay oo xagga bal mثalا marka la eego sharaxa nawowi oo way أxaadiثa inteeda hore oo dhan baabka dambena xaggan u raacinayaan marka wuxuu baabaysan yahay alictidaali fi sujuud ictidaalkii waa toosnidii iyo ictidaalkii adigu oo kolley ictidaalku halkan wuxuu noqonayaa un <clears throat> ba oo dhexdhexaysta xagga marka la eego iftiraash uu gacmaha goglado iyo isagoo gacmihiisii dhinacyadiisa kusoo dhejiyey bal taas waxa weeye umuuraha dhexdhexaysta oo aan gacmihiina dhulkii goglin aan dhinacyadiisiina kusoo dhawayno kaba durkiyo ka gooya bal taas baa ictidaalku halkan iyagoo waa suuradii balcanaadee kayfiyadii sujuudee fiicnayd oo loola yimaado un oo kollay ictidaalka rukuucda imaka kani la mid maaho kaasaan u tegi doono dee madaxii ama dhabarkii iyo intii madaxiiya baa la simaya tani kollay jidhku saa uma sinaanayo ee waa xagga wadciga labada gacmood unba bal matalan arrinta ictidaalkani uu noqonayaa kayfiyadna waan arki doonaa laba kana wadcu kafayni labada kaf iyo labada baabaco cala alardi dhulka la dhigo isagoo gacmanta inteeda kale dhulka sare looga qaadayo wa rafci mirfiqayni labada mirfiq oo laga kor yeelo can caniljabayn waa cududa ilaa labada mirfiq intaas dhinacyada laga durkiyo ruuxu marka uu sujuudayo wa rafci lbadni can ilfakhidayni calooshiina in sare looga qaado labada bowdo oo markaa la sujuudsan yahay ee ruuxu aanu calooshiisii iyo bawdihiisii isa saarin ee uu markaas dee kolley faraaq iyo ay u dhaxaynayso calooshi iyo labada bowdo fi sujuudi sujuuda dhexdeed axaadiisan ku wada arki doonaa xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiic can shucbata can qataadata can anasi qaala anahu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxu uhi ictadiluu fi sujuud macnaha sujuudiina macnaa toosnaada oo de waxa weeyaan waana sida soo socotaba waaba kan اعtidaalka wixii aan ahayni tan buu noqonayaa walaa yabsud yaanu fidinin axadukum axadkiin diraacihi labadiisa dhudhun imbisaadalkelbi ka imbisaadilkelbi aygu suu u fidiyoo kaloo de aygu markaa uu fadhiyaya jeenyihiisu saa uu dhulka u wada dhigaa haddaba axadkiin markaa uu tukanayo labadiisii ka fadhigo halkii ku habboonayd markuu halkaa dhigo dhinacyadiisiina ha ka durkiyo iyoanu diraacina dhulka goglin oo dee waxa weeyaan gacantii oo dhan oo dhulkii khaasatan dee kolle cududii lama dhigayo intaa mirfaqa ka horeysa o dhan oo dhulkii la dhigo oo markaa u ekaado sidaa xayawaanku uu sameeyo aygu kaba mid yahay taas baa nahyigani yahay iyaanu axadkiintaa laba iman walaa yabsud axadukum diraacayhi inbisaad alkalbi dariiq kaleu xadiidku leeyahna waa kan xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاar qاala xadaثna mحamed بن جaعفr xa qاala وxadaثnii yaحyى بن xabيb qاala xadaثna khالد yaعnي بن الxاriث qaala waxay yidhaaheen khالد بن الxاriث iyo mحamed بن جaعفر xadaثna شhuعbaة شhuعبa noo waramay bhada الإsناad isنaadkaasoo waa can qtاءةa can أنس wa fii xadiidi bni jacfarin waxaa ku sugnaa walaa yatabasad yaanu goglan axadukum axadkiin halkii ahayd walaa yabsud laa yatabasad yaanu goglan oo axadukum axadkiin diraacahi labadiisa diraac yaanu goglan oo imbisaad kalbi sida markaa uu fidiyo oo uu jiifiyana isagoo dee goglanayo kale labadiisii diraac imbisaad alkalbi kambisaadilkalbi aygu sidaa u goglado kale ama uu markaa uu fadhiyo markaa jeenigiisii oo dhan uu dhulka udhigoo kale taas yaanu habkaas oo kale laba imanin bal horta in xadiidka ictidaalka kolley waa taan soo sheegnay waana se ibnu daqiiqla cidiidha waxaa halkan ujeeddadu ay tahay uun kayfiyadii la amray ee toosnayd oo sujuuddii loola yimaado oo markaa kayfiyadaasna ay noqonayso ruuxu labadiisa kaf waanay noo soo socotaay labadiisa kafu horta dhulka dhigo waa intaa labada kaf uu dhigaya <clears throat> markuu dhigana labadiisan mirfaq iyo adigu ad cududiisa oo dhan ba uu dhinaciisa ka durkiyo bal ka durkiyo arrinta kalena dee sida uu tarjamada inoo dhigtay calooshiisa iyo bawdyadiisu bawdihiisu iyo an ama bawdyooyinkiisu aanay isa saarnaan ee waxa weeyaan iyadana uu sare uga qaado taas baa adigu kolley maqsuudka uu yahay maxaana uu shaarixu leeyahy waa adab laysku raacsan yahay ama kayfiye mashruuc oo laysku waafaqsan yahay oo ka taga laga tagaa uu noqonayo ruuxu dee kolley waxaan toosnayn ruux ku dhacay uu noqonayo bal salaadii haddii uu dee acdaadii ka wada sujuuday haba ansaxdo salaadiisu haba ansaxdeen maxaanay culimmadu yidhahdeen xikmadda kolley umuurahan kuba suganna waxa weeye habka caynkaasoo loo sujuudaa xaggii tawaaduca way u dhowdahay wejigii iyo sankii iyo dhulkii hagaag loo makansiiyana iyada ayaa dee ku markaa uga dhow kayfiyaadka kale waxaanay ka fog tahay dadka iyagu wahsanaye dee saasoo kale ama gacmii ha gogladeen hadduu doono kafkiisii iyo intaa haba dambaysiiyo halkaa jilbihiisa meel la siman haba dhigo isagoo dhinacyadiisa kusoo dhoweynaya waa calaamo dadkaa wahsanaya kayfiyadu laba yimaadaan oo markaa hay-adii kusaalaana arrinkani uu kaba dheeraanayaa xaaladiisu ruuxu haddaanu tan laba imanna isagoo salaadiisii u dadaalahayn oo fudaydsanayo bal taas baanu ay tilmaamaysaa geed kalena wixii xayawaan lagu shabahayaba halkan umaha umuro kale oo kala duwan baa salaada soo aroortae ee kayfiye xayawaan loogu ekaanayana kolley nahyi gaari waaba yimi salaada dhexdeeda oo kan imaka aan haynaa taasi waa mid xagga labadan ficil walaa yabsud iyo laa yatabasad macnuhu mid keliya weeye laakiin waxaa jira labadaba xadiidka imbisad alkalbi baa yimi marka masderka iyo ficilkuna isma laha xagga marka la eego de walow ay dee macno keliya wada leeyihin markan yatabasadn idhaaha iyo yabsud yabsud horta waa ficil hulaaثiya imbisaadna waa imbasada masderkeedii weeye yatabasad iyo tafacalu hadduu yahay ka kalena waa infacale masarkeedii oo bal markaa taasi koleyna xataa qur'aankaba meela way dhacday oo bal matalan wallahu ambatakum min alardi nabatane macnuhu markaa wuxuu noqonayaa siay ilaa halkan ay qadaraan walaa yabsud bdiraacayhi fayambasida inbisaad alkelbi oo ficil lamida marka halkaa la qadaro ama walaa yatabasad tadambana yatabasad diraacayhi fayanbasida inbisaad kalbi waa say ku fasireen wallahu ambatakum min alardi nabaatan waayo ambato iyo nabaat kolley dee min ficilka iyo masarku kaadu macnaa waxaa noqonaya wallahu ambatakum min alardi fanabatum nabaatan markaasaa kaba soo baxdeen bixitaan ayaa ama kasoo baxdeen muhimku waxa weeyaan un de adigu waa taqdiir ay qadaraan un sida labada ficila midna uu mid ficil mujarada ka horeeye ka dambana mazid me maserka uu yahay mazid oo bal lakin xagga macnuhu waa macnaha cad waxaana kolley axaadiis kala duwanna way inoogu soo socotaa khaasatan tarjama kala goysay ee waa ta aan sharax xataa tarjamadu kuma kala go oo umuuro inoo sii cadaynayuu tarjamahaan xagga hore isu raaciyey ayaa inoo soo socota biidn tacaala xadaثna yaحya بن yaحyى qال أخbarna cubayd الlahi بn إyaadi عan إyaadi عan الbarاء qala anahu qaal cubayd الlahi بn iyaad kolley waa nin adigu dee waxa weeyaan siqa a baan leenahay oo kale carifa qowmi o atbaacu taabiciintii kamid ah ama dabaqadii imaam malik iyo waxa la arkaa imaka inoogu horeyso abihii iyaadna isaga waaba taabiciyo waa ninkan bara ibnu caazib kaba warinaya bal wuxuu markaa bara yihi qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa yihi idaa sajadta waa cid kastoo muslim oo de ama dee ehel u ah in lala hadlo weeyaane markaad sujuudid ruuxa musaliyo tukanayow fadac dhig kafayka labadaada kaf waa halkaa dee waxa weeyaan labadaada kaf dhig oo dhulka dhigo waa iyagaad ictimaadsanaysaa aada cuskanaysaaba taas in warfac kor yeel mirfiqayka labadaada mirfiqna dhinacyadaada ka kor yeelo adigu waa cududa iyo ilaa intaa mirfiqee dhinaca qaban karta dhinaca ha ee ka durkiyo labadii kaf markakaa wejiga labadiisa dhinacaad dhigto ama intaa garbahaga hortooda kuba toosan iyagii ictimaadso markaa dhinacyadaadiina ka durki ama waxa weeyaan cududaada gacantaada ka fogee dhinacaagii taas baa rasuulka ilah yihi salawaat wasalaamu عaleyh waana hay-addaa kolley axaadiid kalena bal ficilkii rasuulka yeeli jiray ay noo dambayso waana tan axaadiidta tarjamadu mene kaloleysan arki doonaa marun yar wada eegi doonaa walow dee macnahoodu cad yahay waw ma yajmacu aniga baab ii yaala axaadiidna way socotaa kolley isku midka ahayde laakiin bal baabka unaan iska laqbeeyo waayo qeyb dambe o axaadiidta kamida ah, u munaasib noqonaya bab ma yajmacu sifata salaati salaada sifadeeda bal wixii isu geynaya waa xadiid baa inoo soo socda sifadii salaada in badan oo kaba mida ay ku urursan tahay sifada salaada jamcinaya iyo wamaa yuftataxu bihi waxa lagu furfuranaya salaadii wayuktabu bihi isaga lagu khatimayo salaadiina lagu dhamaynayo balta iyo wa sifati الrukuuci waاlictidaali minhu rukuucda sifadeedii iyo marka laga soo tooso iyadna sifada ay leedahay wasujuudi walictidaali min sujuudi iyadna sifadiisii iyo koto toositaanka laga soo toosayo sujuudu balse de ay tahay sifadu ay sifadoodu ay tahay watashahudi atixiyaadka baabkiisii weeye bacda kulli ragcateyni laba ragcadood oo kastoo min arubaaciyati salaadii afarta tahay tii saddexaydna waa taasuun marka laba ragcadood la tukado in atixiyaad loo fadhiisanayo oo lana fadhiisanayo atixiyaadna laba aqri wa صifaة اljuluusi bayna sajdatayn bal labada sujuudood dhexdooda markaa la fadhiisanayo kayfiyada loo fadhiisanayo iyo wa fi tashahud اlأwali atixiyaadka hore oo walow xadiidku aanu kala qaad kuma sugnayn lakiin dee axaadiistii kale baabka ku timu eegayaaye atixiyaadka hore ee waxa weeyaan la fadhiisanayo fadhigaasi sida uu u dhacayo ama sifada fadhiga loo fadhiisanayo umuurahaas oo dhan kolley xadiid caaishana intooda badani way inoogaba sugnaanaysaa axaadiista kasoo horeysana waa axaadiis tarjamadii hore u munaasibo waa ti aan sheegayaan laa tarjamadun baa kala goysay bal umuurahaasna waa wax inoo wada iman doona biidn illahi tacaala wuxuu uhi musanifku xadaثana qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثana bakr wahuwa bnu mudara عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم كان bal xagga sanadka dadka horta waan soo aragnay صaxaabigana waa inagu soo noqnoqon doonaa cabdاللahi بن مالك lakiin arinka jira waxa weeye halkan culimadu ku baraarujiyaan isaga aabihii malik iبن qashbi baa la yidhaahaa ama waxa weeye malik ba aabihii la yidhaah ibni buxaynatadaasna maaha malik inuu aabihii yahay oo malik ina buxayno ahaa ee buxaynaduna waa hooyadii cabdilaahi hooyadii un oo markaa waxay noqonaysaa maalika zawjadiisii bay noqonaysaa buxaynadu isagaa ina buxayna la yidhaahaa cabdullaahi baa la yidhaah ina maalikna weeyo waa aabihii hooyadiina waa ku suuroobo waa loo nisbeeyey saas daraaddeed waxa ay tahay oo ay halkan waana ii taallaa kolley idinkana way idiin taallaa ibnidan hamzadii baa qoran iyada ibni buxayna marka la yidhaaha ibni malik hamzadu ma qorna halkan way qorantahay waa umuurtan caddaynteedo waxa ay tahay markan hamzada ibni ay dhacdo kolley dee haddii lagu bilaabanayana waa la aqriayaa haddii kalena waa hamsatu wasriyo hadal la israacinayana way dhacaysaa ee qoraalkooy ka maqan tahay uune marka hamzada aan la qorahayn kolley shardigeeda laba calam oo ka dambe ka hore oo aabbo u yahay inay dhexdooda dhacdo sadar bilowgeedna aanay dhicin markaas baa alifta aan la qorin walow qراءadeedu ay ukhuduucaysa un xaggii dee hmsatu wasrigi waa iska jira oo haddii lagu bilaabanayana ibn la oranayo haddii kaloo la israacinayana can cabdاللaahi bni malikin dee waa hamsadii laba aqriye laakiin qoraalkii waa dhacaya kol haddii laba ismi oo labad calam ah oo ka dambe uu ka hore aabo u yahay ama waalid u yahay dhexdooda ay dhacdo sadar bilowgiina aanay dhicin ee kalayna waa iska yar laxan un dadkeenana ama dee dalabada cilmiga ha noqoto ama culimada qaarkood hagaba dhacate inay meelaha saas oo kale iyagoo aliftan ay waayeen un malaadee ka dhaqaaqaya can cabdillaahi bini malik bini bini iyada waa laxni kolleyba bini iyada meesha ma taalo <laughs> in can cabdillaahi bni malikin ood israaciso iyo haddaad goosanaysa ibni inaad tidhaaha mooyaane laakiin bini wax la yidhaahaa kolley dee iyadu taasi ma jirto oo lama odhanayo eh, bal markaa waxa ay tahay haddaba buxayna kol haddaanay maali waalidkii ahayn hamsadii waa tan la qoray oo qoraalka arrin kalena way jirtaayo imika maliki ibni ibni buxaynata cabdillaahi bay sifa u tahay saa daraaddeed malikin waa la tadwiininaya waayo si tan dambe ama uma idaafaysna ee waa sifo xagga horea oo can cabdillaahi ibni malikin imika haddii aanay labadooda isdhalen ibni malik ibni buxaynatan odhan layno xarako keliya u lahaan la laakiin marka waxa loo xarakeeyo loo tanwiiniyey hadalka dambe uu ka go-an yahayba waa can cabdillahi bni malikin ibni buxaynatana waa inta hore cabdillahi bn sifowiye waa intaa dee kolle sharaxana way kuma sugan tahay ama shuraxduba way soo wada qaadaane waxaa jira weeye saxaabigan kolley axaadiisa buu warinaya inoo dambaystaba wuxuu uhi saxaabigaasi ana rasuul llahi salى اllahu wasalam kaana wuxuu ahaa idaa sallaa marka uu tukado ee uu salaada tukanayo faraja waa fogeyn jiray oo waa durkin jiray weeye bayna yadayhi bayna yadayhi wajabayhi wey waa labadiisa gacmood iyo labadiisa dhinac ayuu kala durkin jiray kalena waana cibaarada nawowi kuba sharxay walow sharaxi dee uu ka horeeya xadiidkii oo safxada ka horeysa igu sugan tahay faraja bayna yadayhi macnuu waa maxay ay bayna yadayhi wajabayhi labadiisa dhinac iyo labadiisa gacmood ismuu saari jiro ismuu kuu soo dhoweyn jirin ee markaa uu sujuudayo weeyaane de kale rukuucna waa lama waa ka durkin jiray oo dhinaca uu kaba durkin jiray taas iyo gacmihiisu kala durkin jiray xafn xajar cibaaradiisi markuu halkan sharxaya waxa fatxubaari oo kale ay naxaa kula yadin can iljambi aladii yaliha macnaha gacan kastaba waa ka durkin jiray oo ka fogeynayay dhinacan iyada kusoo xiga waa cibaaradii xafn xajar fatxubaari waxaanu qurdabi kala soo naqliyaa xikmadda arrintaa loo yeelayo ee habkaasi uu sunno u noqday waxa weeye hay-addana xagga sujuudda marka la eego ruuxii waa sujuudaya wejigiisii dhulkii buu hayaa oo kale haddii gacmihii uu saas oo kale intuu dhinaciisii ka durkiyo labadii kafna uu ictimaadsado culayskii de matalan ama madaxii oo hagaag oo dhulkii ayuu ka fudaydinayaa ictimaadkii matalan wejiga uu ictimaadsan lahay oo dhulka ku ictimaadsan lahaa taasna ay raad ku yeelan lahayd ama atar muuqata ayuu ka yaraynayaa oo dee gacantii buu ictimaadsaday wejigii markaa waxa weya culays baa kaba dhacayo gacantii baa hayse lakiin hadduu isku soo wada dhejiyo kale waxaa la arkaa inuu dee wixiiba ama uu hiqalkii xaggii wejiga usoo wareego wejigii uu noqdo ka dhulka culayskiisu hagaag u taabanayo taasna ay taasi atar iyo waxyaalo wejigiisi iyo sankiisii kuma keento bal taasi iyada waa mid oo waxa weeyaan ictimaadkii wejiga lagu matalan uu dhulka dee ku hayay ee uu cuskanayay baa fududaanayo gacmihiiba ah wixii la ictimaadsanayay faraja bayna yaday xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaanu ibطayhi labadiisa kale kila cadaankoodu oo rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh oo timo sidaasoo u badan aan kolle kelinkalooyinka kulahayn sida axaadiista dee culimada qaarba ay halkan yidhaahaan ayaa de marka aanu waxgashanayn kale go-un uu huwan yahay dee waxna uu gunta iyo dhici karta aanu wax dee markaa feedhihiisa iyo gacmihiisa qarinaya aanu gashanayn qamiis adugu aanu gashanayn ayaaba kala durkintaa uu kala durkinayo ruuxa daba fadhiya oo kale ka dambeeya marka uu sujuudsan yahay kilinkiladiisaa muuqanaysay waayo iskumuu soo dhejin oo san muu odhan waa ka durkiya kala durkintaasi markaa kilinkilooyinkiisiibaa bayaadkoodii ayaaba muuqanaya taas buu yihi axaadiisna way noo socotaa xadaثna cمر بن سwاd qال أخبرnا cبد اللh بن وهب qال أخبرnا cمر بن الحاrث والlayث بن سعد kilahma عن جعفر بن ربيعة بhda الاسناaد جعفر بن ربيعة sanadkii hore inooguba sugnaa oo walow dee mslim iyo isaga laba nin ay udhaxeeyeen maanta halkan mslim iyo isaga saddex baa udhaxaynaya xagga marka la eego sanadka oo kan dambea ka naasisankii جعفر بن ربيعana waa عن الأعرج عن عبد اللh بن مالك مع عبد الله بن بحayna بhda الاسناaد وفي رواية cمر بن الحاrث waxaa ku sugnaa كاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay idaa sajada marka uu sujuudo yujanixu fii sujuudi faraja iyo yujanixu iyo khawaa inoo soo socotay intuba horta macno keliyay leeyihiin oo macnuu waxa weeye saa xadiidka horeba inoogu sugan ka dambena inoogaba muuqata gacmihiisa iyo dhinaciisa waa kala durkinayey ilaa ay dhacaysayba in kilinkiladiisii ay muuqato halkaa lagaba arko markaa yujanixuna ibnulatir si uu nihaayadiisa ku yidhaha tajniix waxaa la yidhaha ama tajanuxba imika janaxa waa tajniix haddii tajanaxa la yidhahna kolley alfaada qaarkood way soo arooren tajanux la yidhaaho waa ruuxii oo labadiisa dhudhun iyo dhinac markaa dacududihiisii marka uu sujuudsan yahay dhinacii dhulkii horta ka kor yeelon iyagii goglan waa mid aan goglan dhinaciisiina ka durkiya waa sidan imika axaadiis aan ku haysanay labadiisa kaf hagaag u cuskado ictimaadsada markaasaa maxay labadii gacmood noqonayaan bay leeyihin fayasiraani mila janaaxa daa'ir waa labada daa'irka labada sanbaad oo kale iyo labadii san janaax oo kale ayay gacmii markaa shabahayaan marka san oo kale iyagii baa la ictimaadsanaya dhulkii lama dhigayo dhinaciina waa laga durkiyey waxay unoqdeen sida baalal oo kale janaaxyo kale u noqonayaanoo tanbaa yujanixda uu yahay oo macnaa waxa weeyaan yunaxiihima ka janaaxayi daa'iri bay markaa macnuu noqon saa daa'irka labadiisa markaa uu kala baxsan yahay weeye labadiisa daa'irka labadiisa janaaxoo kale ayuu dhinacyadiisa uga durkin jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alay de ruuxi hadduu saf ku jiro dadkiina iskuma xigaan israa kala durka waxaa dhici karta meeshii dadka kale dhinaciisii in halkaa darar iyo dhibi ka soo gaadho taasi waa wixii suurtagal ula imanaya laakiin marka aanu dee saas oo kale aanay ahayn waa hab dee de ama kayfiyadii dee masnuunka ahayd ama mashruuc ahayd weeye ama hadduu safkii kuba jiro waliba khaasatan dadkin ay isku dhow yihiin oo kale uu islaa kale la kaalay waxa dhici karta xayizi ruuxii kale inuu kaba qaato oo isagii uu cidhiiri geliyo ama taasoo kale dhibi ugaba timaado wixii suurtagalu markaa la imanaya wixii u suurtagale ee laakin waa markan kale markaa yujanixu maxaa manaa gacmihiisuu ka fogeyn jiray dhinacyadiisa ka janaax daa'ir waanayna hadalkan kasoo naqliyana ibn kair kitaabkiisa nihaaye wey xataa yuraa ilaa la arko wadaxu ibdayhi waa halkii bayaad wadaxna waa caddaankood labadiisa kale caddaankooda laba arko oo waabay mtaasaaba la arkaya wa fii riwaayati laythi eeg markaa camr bn xarisiya laythi jacfar ibn rabicay ka wariyeen kollay sanadka kalena cid baa dee iyagana kasii wada warisay lafdigooda in yar kala dunaa markaa lafdigii camr bn xaris waa kaas waana nin faqiiha o saa laythba faqiiha culimadii masr iyo aimadoodii ahaa walow raggii dabaqadiisa uu in badan ka geeri horeeyo horu isagu u dhintay oo raggan de ay isku dabaqad ahaayeen sida malik iyo layth iyo in badan buu ka geeri horeeye waa nin isaguna faqiiha riwaayadiisi taasay ahayd ama layth ana rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam kaana wuxuu aha idaa sajada marka uu sujuudo faraja waa durkin jiray oo yadayhi labadiisa gacmood can ibdayhi ujeedada waa ka faydi jiray de waa dhinacyadiisi markuu ka durkiyo ayaa iyagiina de way muuqanayeen markaas weye haddii dhinaciisa san ay u saaran yihiin kilikiladiisa xataa ma muuqanayso de taas waa ka durkin jirayo waa markaasaa kilikiladiisa muuqanaysa markuu dhinacyadiisa ka fogeeyo hataa ini ana hataa ini anigu la ara aan kaba arko bayaada ibdayhi ilaa ay dhacdaba rasuulka ilaahay marka anugu xidhnayn ama haddii xataa uu qamiis xidhan yahay bal haddii qamiiskaasi aanu jirin waa sii dhici lahayd ilaa aan kaba arko bayaada ibdayhi weli axaadiisii baabku way noo socotaa macnahan lahayd xadaثna yaحya بن yaحya وبن abi cmara جamيعا عan سfyaana qala yaحya wuxuu yihi أخbarana سfyaan بن cuyaynata عan cubayd الlahi بn cabd لlahi بn الأصم عan camihi يزيد بn الأصم عن maymunةa qaalat anha qaalat cubayd لlahi بn cabd لlahi بn الأصم waana inoo soo noqon doonaa sanadku kolley waa inoo soo noqon doonaa waana nin bal matalan isagu markaan eegno cubaydullaahi dambe oo dadkii sikaaru taabiciinna ay isku midka ahaayeen isku waktiga ahaayeen laakiin isaga xaafid ibnu xajar markaan istilaaxiisa eego aan saxaabo uu arkay aanu jirin laakiin arrin baa jirta kolley imaamkuna ama nawowina uu sharaxa kaga yar hadlay ama si fiican uu talkhiisiyey waxa weeyaan sanadkan iyo kaka dambeeya ususha muslim qaarkood san baa inoo dhacdayoo cubaydullahi bn cabdillaahi ibni alasam asamna waa ruuxii dagaalamala camr bn cawf baa la odhanaya waa dee wasfigiisii un waa awowgoodaastin waxaa markaa barhkoodna dhacay ususha muslim labada meeloodba can cabdillaahi ibni cabdillaahi in ismiga hore aanu musakarba ahayn ka dambe waaba kolley waa cabdullaahi un oo la yidhaha can cabdillaahi ibni cabdillaahi ibn اlasam bal taasi way dhaceen in badan oo waxa weeyaan nuskooyinka qaarkoodna de waxa weeyaan oo bal maalan waxaa dhacay de iyadoo ka hore la yidhaha can cabdillaahi ibni cubaydillaahi taa laba yidhaaho ka dambe oo saas oo kale bal leeyahay horta arrinku riwaayaadka waa wada caadi oo wada saxiixe laba nin baa jiro nina cabdullaahi la idhaah nina cubaydullaahi laba oo walaala ana weeye waxaana jirto ay waa aabahoodna cabdullahi ibn lasan baa la idhaha markaa mid aabihii waa isku magacuun ka kalena waa ism musakara ka mukabarka ee cabdullaahi ayaa ka weyn cubaydullahi o isaga waa nin taabiciya markaas oo waa taabici bal dabaqadii ugu dambeysay taabiciinta waaba kaba horeeya waa dabaqadii kaba horeysay walaalkii uu kaba wenyey labadooduna adeerkood yaziid ibn اlasam waayo waa adeerkood yaziid ibn اlasam oo taabici weyne barhkood sheegteen inuu aragtiba leeyahy rasuulka ilahi lakin taasi wax sugan ma aha waa taabici weynuun ayay labadooduba ka wada wariyeen oo markaa arinku waa bal matalan صaxiix ee xagga marka la eego keebaa meesha raajixa barhkood cabdullaahi halkan imaka xadiidkan raajax yeelay way jiraan riwaayada hore raajax yeelay kuwa iyagu ku wariyey ma jira oo mtala اkhtilaafun ba xaggii ruwaadda kan warinaya ma cabdullaahi ba mise waa cubaydاllaahi e laakiin labada ninba yaziid way ka wada wariyaan labada nina kitaabka muslim way ku sugan yihiin walow dee bal matalan filaya cubaydullahi waa xadiid keliya un bal matalan oo waa wax jira de kole abi da-ud iyo matalan ibnu maajah iyo nasaa oo kale iyo iyagana waa waxyaalaha dhacay barhkoodna iskhilaafku waa dhacay xagga marka la eego halkan in ka mkabarka iyo iyo ka msqarkeen bal waa labanino saasoo xaaladoodu ta ay tahay yaziid ibnulasamna waa ta aan soo sheegno kolley isaga waa nin kitaabka kusoo noq noqon doona waxaanu ka warinayaa yaziid ibnulasam maymuuno maymuuna habaryartii bay ahayd waayo maymuuno walaasheed ayaa dhashay yaziid ibnulasam oo ibnu cabaas iyo habrawadaag bay ahaayeen waana nin taabiciyaa <clears throat> haddaba yaziidkaas baa anahu akbarahu waa u waramay can maymunata maymuno ugaba waramay zawji nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaalat anaha qaalat markaa may waxa weeyaan can cami yaziid can maymunata maymuno ugaba waramay oo qaalat anaha qaalat waxay tihi maymuna waana habaryartiisa aan sheegayo kaana nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa sajada marka uu sujuudo low shaad hadday doonto bahmatun mayl yari waaye an tamura inay marto beyna yadayhi hortiisa ay marto ujeedadu waa halkaa ay kaba hoos tusto taas lamarad way mari kari lahayd weeye waa ujeedada suu rasuulka ilaahay gacmihiisa ukala durkinayey suu calooshiisa uga kor yeelayey waxa weeyaan dee waa maha wax takaluf jira maha waa arin abiiciya ah, taasoo ruuxu isagoo le oo ku camalfalaya inuu aada isugsii kala jiido oo taasoo kale wax dee in yar in ka ziyaado oo kale taasi ma waa dee arinku waa arin iska dabiiciya ah gacmihii un lagaba durkinaya dhinacyadii alooshii iyo bowdihiina way kala saraynayaan oo dee waa faraaq iyaa udhaxaynaya sida xadiidka dambaba inooguba imanaysa haddaba bahmaduna su imika halkan nawowi raximah llahu tacaala in ishkaalka jiraana sharaxii baa iga horeeya oo meelaha hore dhacay markuu alfaadan sharxayaybe bahmatun waa mufrad jamiceeduna bahmun buu noqon oo ta'di oo la gooyo waxaa kaloo lagu jamciyaa bihaamna waa laguba jamciyaa taas waaba lagu jamciyaa markaa bahmaduna waa khaasatan idaha kuwooda yaryar oo say dee barhkood ku qaydaan adhaga ay barhkood yidhaahaan laakiin idaha kuwooda yaryar ama baraarkan ama naylaha ayaa dee la yidhaahaa bahma laga cabira ama bihaam ama riyaa markay noqoto iyo waxaaraa waxay kaba cabiraan dee takeriyana sakhlatun jamacana sikhaal bay kaba cabiraanoo waa waxarihii laba macno waxa weeyaan maaha neef weyn oo ariyo dee saasa waaba dee nayl yar ama nayl yarba kaas baraarka aad si yar yar way mari kari lahayd sian rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh dhinacyadiisa u kala durkinaya hadday dee waa iyadu waa suurtagal bay helin waa banaanka khalaha jiray bu leetahay iyo faraaqa udhexeeyey dhinacyadiisa iyo gacmihiisa ama halkan dee bawdadiisa iyo calooshiisa udhexeeyey ayaaba ay leedahay maymuna xadiid kalena waaba kan oo iyada dariiq marka ay leedahay un xadaثna isحاq بن ibrahim alxandaliy qal akbarana marwan بn mucaawiyaة alfazariy qala xadaثna cubayd الlahi بn cabd لlahi بn اlأصm an yزid bn yزيid bn اlأصm anahu akbarahu yزيid baa u waramo wuxuu ugu waramay cubaydالlahiga can maymunata zawji الnabiy salى الlahu عalيه wasalam maymuno rasuulka ilaahay zawjadiisi ahayd oo qaalat waxay tihi kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay إdaa sajada marka uu sujuudo khawaa biyadayhi xataa yuraa wadaxu ibdayhi min waraayi waa ke ficilkii aan markii hore sheegayey kuwii hore unbuu inoolaba mid yahay oo khawaa biyaday macnaha waa jafa badnahu can اlard wajafa cadudayhi can jabayhi weeye un macnaha cududihiisa ama gacmihiintiisuu ka durkinayay dhinaciisa ee calooshiisana bawdadiisa iyo taarulkii iyo waxaa saru ugaba qaadayay markaa uu sujuudsan yahay oo lafdiga haddaan eegno dee khawa min alkhawa oo kale oo alkhala buu luqada yahay oo haddii la yidhaha imika khawa lbeladu ama khawa lbeytu aqalki waa maran yahay wey waa tan khaawiyatun waa meeshaa dee maran ee faariqa ama taas oo kale ama dee saaqida dee lafdiguna waa ku yimaada haddii la yidhaha imika khawat lmar'atu oo kale waa caloosheediibaa marnaato way dhashay weeyaan oo markaa dee khalal waladu min badniha taas oo kale ay timaadaa marka alkhawa alkhala weeyo macnuu markaa muxuu noqonayaa macnuhu uu noqonayaa dhinacyadiisan iyo gacmihiisa ama calooshiisa iyo bawdadiisa iyo dhulkiisa dhulkaba ama bawdooyinkiisa iyo dhulkaba waxa udhaxaynaya khala faraaq baa udhaxeeyey in banaan baa udhaxaynaysa way banaanaanaysa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umuurahaasuu kala durkinayay ilaa ay noqoto waxa uba dhexeeya faraaq meeshii jiro in banaani ay jirto oo intaa ay maymuuna xadiidka horeba kuwa tidhi dee waaba haddii bahbaaba mari kari layd ay tidhi taas baa lafdigan khawa uu yahay oo dee bal haddii la idhaha hulaatigiisa aan eegno waa macaanida kala duwan ayaaba uba yimaadaa macnuhuna waa imaka waa halkan oo waa taa aan imaka sharaxnay waana imaka yujanixu jamcu iyo khawa iyo faraja waa wax keliya macno keliya wada leeyihiin waxay looga jeedina waa maqsuudkaas yacni janaxayaga waa kan kuma fasireen raawigii janaxadii hore ayuu markaa ujeedada ama uu ujeedaa halkan macnuhu uu yahay xataa yuraa ilaa laba arko wadaxu ibdayhi min waraa'ihi xaggiisa dambe lagaba arko waidaa qacada marka uu fadhiistana oo dee fadhigii juluuskii bayna sajdatayn waa fadhiisi uu fadhiistay atixyaadkii waa fadhiisi uu fadhiistay idma adna waa xasilayay macnaa waa fadhiisanayay oo kuba nagaanayey calaa fakidihi lyusra bowladiisa bidix oo macnaa lugtaa bidix buu goglanayay dusheeduu ku fadhiisanayey bal markaa taas iyada in sha allahu tacaala xadiid caaisha inoo soo dhow ha dhowna ama marka kitaabkan waxoogaa yar wadnada dee intanaan salaad ku jirno baabaaba iman doona sifada juluuskaas iyo gacmuhu khaasatan markan la fadhiisto wadcigoodu halkuu noqonaya labada jiri markaa la duldhigayo kale iyo bal umuuro sidaasa ayaa iyadna baab inooguma dambeeya in sha allahu tacaala lakiin xadiid caaisha inoo soo socda kan bal macnuhu idma ana calaa fakidi lyusra un macnaha waa isagoo makansanaya ayuu ku fadhiisanayay fakidkiisaa bidix ama lugtaa bidix buu goglinayay ficlan intaa dee lagu fadhiista waa intan saaqi iyo markaa qadamkiiyabay noqonaysaa waa waktigaa uu fadhiisto dee marka la fadhiisaana waa taxiyaad markii loo fadhiisanayey iyo markaa sujuud labada sujuudood dhexdooda loo fadhiisanayay bal xadiid caaisha inoo socdo wax ka ziyaadsan aan ku arki doono imika maqsuudkii axaadiidani waa ta aan soo sheegnayba oo ah inuu ruuxu markaa uu sujuudsan yahay hagaag u makansado gacmihiisi labada kafun dhulka dhigo inta kale dhulka uu kaba ilaaliyo si aanu xayawaankaa uga shabihin dhinacyadiisiina kaba durkiyo calooshiisiina uu sare uga qaado dhulka iyo iyo boodiyihiisaba labadaba saa sare ugaba qaado taas baa kayfiyadii sujuuda ee dhammayd ama ictadiludii xadiidka aynu kuba soo marnay ictadiluu fi sujuud macnaheedu taasuu noqonaya waa maha ictidaalka rukuucda oo kale inu arki doono waxaa looga jeedaayo dee taas buu noqono ujeedadu kayfiyadii laynoo amray inaan usujuudno ama rasuulka ilaahay uu laba imanayey ayaa toosnidan iyo ictidaalkan sujuudda dhexdeedu uu noqonaya waana tan axaadiisu ay noo cabeysay xadaثna abu bakr بn abi shaybata وcmr بn naqid وزuhayr بn xarbin وإسحاq بن إبراهيم ولفظ لcمr cمr بن محمد بن بكير baa lfdiga leh qال إسحاq أخبرنا وqال الآخرون xadثna ujeedadu inta kale xadثna bay yidhahdeen lakin إسحاaqo ee taasi ay caadadiisii ahayd ayaa أخبرna yihi xadثna وkiع qال xadثna جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن مyمونة بنت الحاrث qالت أنها qالت كاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم idaa sajada marka uu sujuudo jaafaa waa durkinayey fogeynayay maxay waa yadayhi can jambayhi taas xataa yaraa ilaa uu arko man khalfahu cidda ka dambaysa wadaxa ibdayhi labadiisa kalinkala cadaankoodii ilaa uu arkaba ayaa waxa weeyaan rasuulka ilaahay ka durkinaya dhinacyadiisa waana umuriyan axaadiista inaan kusoo aragnay waana jaafaadii imaka khawaadii xadiidkeedii kusugnayd un bay inoo fasiraysaa janaxadii ka horeysay farajadii ka horeysay intuba markaa waa macnaha qaala wakiicun wakiic baa wuxu uhi isagoo wadaxa inoo fasiraya yacni wuxuu ujeedaa bayaadahumaa waa kilinkilooyinkiisa cadaankooda ujeeda xadaثna mحamed بn cabdالlahi بn نmayri qaala xadaثna abu khalidi yaعni اأحmara kitaabka bilowyadiisii baan kusoo maray khalid abu khalid الأحmar sulayman can xusayni الmcalimi xa qaala وxadaثna isxaaq بn ibrahima mslim ba le walafdu lahu lafdiga soo socdana waa lafdiga isxaaq qaala أخbarana ciise bnu yunusa qaala xadaثna xuseyn الmcalimu oo markaa mحamed ibn cabdالlahi iyo isxaaq ibn rahawey waxay ku kulmayaan xusein الmعalim xusein ibnu dakwan can budayr bni maysarata can abiljawzaa'i waa nin taabiciya oo hiqa ahoo aws ibnu cabdillaahi magaciisa la yidhaaho kollay yidhaahana irsaal badanna waa la yimaadaa can caaishata qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yastaftixu mid bilowda oo furfurta aلsalaata salaada bitakbiiri takbiir oo allahu akbar buu ku bilaaban jiray waadna salaada waxaa lagu golaa waaba takbiiraة اlإxraam aba xadiisna kuba yimi miftaaxa salaada iyo furaheedu waa allahu akbar siiqadaasna waa ula iman jiray taasba weeye kollayna ee culimada jamaahiirtoodu selaf iyo khalafba siiqadani inay mutacayin tahay allahu akbar oon wax kale lagu bedelayn ayay kuba tagaan oo walow de abu xanifiya baa yidhaaha wixii kale ee alfaad tacliim iyo weyneyn uuna ah, meesheeda waa geli karaane lakiin rasuulka ilaahi taasuu ku bilaaban jiray ku furfuran jiray salaadiisa allahu akbar markaasa maxay intin wاlqira'ata qira'ada oo qur'aanka waqirayana bilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ayuu ku bilaaban jiray kalley bisinka iyo wixii ku tacalluqsanaa horeynu usoo marno uguma laamayno aimada qaarkoodna way uxujaysteen ba dee bisinkii inaanu dee faatixadii kaba mid ahayno waabatano qira'adii alxamdu buu kaba qaadi jiray macnuu yahay walow halkan dee qolooyinka dee badan ee culimada kaba ah, kolley dee wax ridaba oo bisba asal ahaan aan aqriin maalikiyada ayaa dee qowlkoodu yahaye laakiin ta kale e ama hoos ha u dhigeen ama sare ha u dhigeeno way akriyaane waxay markaa iyagu dee kuba fasiraan alxamdulilaahi rabb اlcaalamin waxa weeyaan waa suuradda magacan leh dee suuradda faatixadna sida faatixa loo idhaha alxamdu lilahi waa loo idhaha ujeedadu suuradaasu ee qira'ada inta kale ka horreynaysu kuba bilaaban jiray calaa kuli xaal masalada basmaladu kuma laamayno waan soo maray arrinka meesha kale jira san dee aqriyay ee xarakeysana weeye wاlqira'ata bilxamdu lilahi rabi اlcaalamiin badii jaarada ahayd baa ku sugan oo xarfu jar haddana daalkii waa tan oo waan rafcinay bilxamdu baan idhi macnuu waa maxay saasay tahay oo sida sawaabkii waa taasa imaka ma odhanayna bilxamdu lilahi rabi اlcalamin luqa ahaan way noo banaan tahay lakiin maxaa la yidhaha waa xikaayo baabkeed lafdigan see buu qur'aanka ku ahaa lafdigani wuxuu aha alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin buu faatixada ugu sugnaa soo maa haddaba si uu ahaa baa laga xikaayoonaya marka xikaayo baabkeeda joogana xurufujaraad ma yeelato taaiir xagga ma yeelato wax ma bedbedesho macnaa lafdigu si uu ahaa marka doonaysa si si usoo nalanayso haddii xarfu jar galo lama odhanayo waa xarfujaro ajarno si u ahaa ubaa loogu dhawaaqaya horo waxa weeyaan waa xikaayo xikaayaduna markay baab xikaayo tahay sideedii baa lagu daaya in kastaba xarfa jirha jira marka waa taas alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin buu ku bilaaban jiray bal taasuu ku bilaaban jiray wa kaana waxaanu ahaa idaa rakaca marka uu rukuuco lam yushkis ma taagi jirin ra'sahu madaxiisa walam yusawibhu muu fooroorin jirin walaakin bayna dalika labadaas bayna alishkhaasi wataswiib ayuu udhaxeeyey oo tana waa rukuucdiio waa ti aan lahayn اعtidaalka sujuuda iyo اعtidaalka rukuucdu iyado isku mid maaha اعtidaalka sujuudda waa kayfiyadii laynoo amrin oo lama yimaado iyada lamaba sidno de qaarka damba ka sareeya qaarka hore oo qaarka hore ayaa hooseynayo qaar sujuudi laakiin tan dhabarkii baa la simayaayo maxaa rasuulka ilaahay yeeli jiray markaa uu rukuuco madaxiisa muu taagi jirin oo isagoo rukuucsan oo haddana madaxa taago madax uu ka sareeyo dhabarkiisii iyo ishkaas taas baa la yidhah waa rafci maadaan u foororin jirno waa isagoo madaxa sii foororiyo madaxii ka hooseeyo jirka intiisii kale dhabarkiisiiya ka hooseeyo ee maxay ahayd ishkaaska iyo taswiirku udhexeeyo manaa dhabarkii iyo dabadii iyo intaa madaxii buu simi jiray rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh markaa uu rukuucayo oo wakana walakin bayna dalika waa bayna alishkaasi madkuurkaas madkuurkuna wuxuu ah alishkhaas waa madaxo saro loo qaadoo la taago ama iyadoo la foorariyu ka hooseeyo garbihiyo intii kale madaxo kasii hooseeyo inta udhaxayso ahayd oo markaa taasu simi jiro saasuu rasuulka ilaahay u rukuuci jiray wa kaana wuxua ah idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare uga soo qaado min arukuuci lam yasud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa u ekaado qaa'iman xaaliya isagoo taaganoo ilaah hagaag isu taago muran ku cujirba dee dikri dheer baabuu la iman jiro habeenkii dhaweyd aan soo aragnay waati aan dikrigii soo aragnay marka maxay ahaydba oo wuxuu dee ilaa uu hagaag isu taago lafiha ay mid kastaaba halkeedii ku noqoto taa uu ku nagaado ku xasilo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh muu sujuudi jirin wa kaana wuxaa idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare uga soo qaaday min asajati sujuuda sujuud buu kasoo toosay kollay dee sujuud labaad baa u harsan meeshiina rukni baa u dhaxeeya waa aljuluus bayna sajdatayn kaasna lam yasud ma sujuudi jirin xataa yastawiya jaalisan ilaa u ekaado xaal yahay isagoo fadhi oo ujeedada ilaa fadhi hagaag ugu sugnaado ma kansado muu sujuudi jiro markaa macnuhu muxuu yahay dee markaa rukuucda laga soo tooso ictidaal baa jira sujuuddu way dambaysaa hagaag buu isu taagi jiray waa ku nagaan jiray in lagu nagaada hagaagna laysu taago lafihii ay mid kasta halkeedii ku noqdaanna waaba rukni arkaantii salaada oo ruuxuu isagoon hagaag isu taagin sadad hadduu sujuudo rukni dhan buu kaba tegay salaadiisna ma hagaagaysa weeye xagga fadhigana waa saas oo kale isagoo dee markuu soo toosay aan xasilin isagoon weli ku xasilin haddii uu bal mثalا dib sujuudi ugu noqday iyadana juluuskii bayna sajdateyn buu kaba tegaya haddaba hagaag bu u fadhiisan jiray dee dikri labadaba la yidhaahana waa jira wakana wuxua yaqulu mid yidhaahaa akriya weeye fii kuli ragcatayni laba ragcadood oo kastaba ataxiyata salaadu hadday dee laba ragcadoodun ku dhamaysana kolley atixiyad ay ku dhamaataa jirta hadday laba ragcadood ka badan tahayna markuu laba ragcadood tukado uu fadhiisanayey waxaan u aqriyayey atixiyaad buu aqriyayey labada ragcadood markuu dhamaysto waa atixaadsanayay marka hadduu salaadii u dhamaatayna waa ka baxayey haddii kalena waa kacayo wixii u harsinaa buu laba imanaye laakiin un way jirtaa kitaabkana waa hadii aidha waan ku arki doonaa salaada habeennimo isagoo weliba umay badnayn oo isagaaba yidhi asalaatu masna masna salaadu laba laba weeyo taa habeennimo laakiin maxaa dhacay rasuulkii ilaahood sagaal ragcadood israaciyey atixiyaadna labada dambe un uu lahaa toddoba ragcadood isagoo israaciyey atixiyaadna labada dambe inuu lahaa way jirtaayo awqaadda qaarkeeda waa shay banaan laakiin tani waaba tan salaadii si faradkayna si u tukan jiree tan bay ahayd dee tiisa kalena saasaaba uba badnayde markaa maxay jira caaisha wakana yafrushu yafrushu haddii la yidhahna dhib ma laha waa goglanayeoo rijlahu lugtiisa alyusra bidix wayansibu uu taagayey rijlahu lugtiisa alyumna oo atixiyaadka markay noqoto u fadhiisto dee kollay juluus bayna sajdatayna waa taasune bal markuu u fadhiisto lugta bidix buu goglanayey iyaduu jiifinayuu goglanayey dusheeduu ku fadhiisanayay waa qadamkii weeye iyo dee intii saaqi ta kale midigna way taagnaanaysa de haddaan waxa dhibi jirin adigu uu taagayo rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh intaa waa taxiyaadka ufadhiyo laakiin waa goglanay wa kaana wuxuu rasuulka ilaahi iyana dadka mid u diidaa can cuqbati shaydaani laftiba inoo deebeeya can caqibi shaydaani waa tan kolley kayfiyadiisuna say nooguma fasireen culimada waa saan sheegi doone shaydaanka xukmadiisa ama cidhibtiisa aan idhaahno ama caqabkiisaasba waa diidi jiray oo tan abu cubayd iyo kayre waxay kuba iyo kayrkiiba ay kuba fasireen halkan waa ruuxii oo markaa uu u fadhiisto atixiyaad baabuu ufadhiistay julus bayna sajdatayn buu ufadhiistay dabadu dhulka saaraya lugiina uu taagaya lugiina uu taagaya gacmihiina dhulkuu dhigaya taas waa hay-o dee inay salaada siduu ufadhiisanaya waa tan atixiyaadkii bal matala julus bayna sajdadeynba ha noqoto ama si kalebe waa isagoo markaa dabadii intuu dhulka saaro lugii taaga de waaba halkuu san ruux markuu booyeysanayo kale u fadhiisto laakiin muxuu yeelayaa gacmi buu dhulkana dhigaya gacmina dhulkuu dhigaya taasoo kale cukbatu shaydaan ama caqibu shaydaan uu diidi jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laakiin oo waa waxaa jirta ay kuma fasiraan taa ka dhigaan aliqca wax la yidhaaho lakiin aliqca waa kayfiye fadhiyo loo fadhiisto oo dee waxaan filaya shamaailkiina waxaan arg aynu kusoo maray rasuulka ilaahi iyadoo haweene lahayd waxaan arkay rasuulka ilaah ra muqciyan taas eh, laakiin alabaa laba xaaluu ku yimaadaa mid waa tan madmuumka ah oo waa noocan imakaa xadiidka nahyiga uu kuba yimi mid kale ayaaba jirto waa isagoo ruuxu markuu khaasatan juluus bayna sajdateen ama sujuudda hore kasoo tooso tii kalena weli aanu sujuudin e labadiisii qadam ama cirbihiisii ku fadhiista halkan aan nidhi uu goglanaya oo uu ku fadhiisanaya ayuu midna waa la taagayaa san adxiyaadku maana julis bayna loo fadhiisanaya ayuu may eh waxa weeyaan lugihiisa labadii lugoodba labadii qadamba uu taagaya marka cirbihiibuu ku fadhiisanaya hadhowna sidaasuu ku sujuudaya taas oo kale iyadana aliqcaabaa la yidhaaye laakiin noocan caqib caqib shaydaan ama cuqbat shaydaan rasuulku kaba cabiray waa nooca aan sheegnayno kale tan kale hadduu ruuxu khaasatan juluus bayna sajatayn uu la yimaado dee bal tii badnayd iftiraashkay ahayde ba'si ku sugani ma jirto ba'si ku sugani ma jirto waana inoo dambaysaa kitaabkay ku iman doontaa isagoo ibnu cabaas odhan doona waa sunatu abilqasima waa suna taa kaba cabiri doona dee ha badnaado oo taas oo kale ujeedadu iyadana aleeca waa la yidhaah noocana aleeca waa la yidhah marka midna waa mid dee iska banaan bay noqon midna taa madmuumka ah ee rasuulka ilaah inoo diiday haddaba tanitay kuma fasireen allahuma de waa laga yaaba haddaa u laabantaan ibnulahir oo kale dee ciddii u laabanta nihaaya wuxuu ku fasiray cuqbatu shaydaan taas cirbaha laguma fadhiisanayo lakin de si aimadii kale kuma fasireen ayaa taa kale ka duwana bal dee kitaabkaanay kuba iman doontaa nooca iyadoo ibnu cabaas iyadoo weliba hadalla ay jiraan uu taa inooguma fasiri doono way inoo iman doontaa salaad dhexdeed baan ku arki doonaa biidn الlahi taعaalى taasi waa mid wayanhaa rasuulka ilaahay dadka uu diidi jiray an yaftarisha inuu goglado arajulu ninku diraacayhi labadiisa diraac iftiraasho sabici kaftiraasho sabici sida xayawaanku ah, ama bahalladu gogladaan oo waa tii imakaan kaba soo baxnay oo kale marka uu salaadii ama sujuudsan yahay inuusan gacmi wada dhigo oo dhulkii wada goglo taasoo kale rasuulka ilaahi waa nahiyin jiro waa ti aynu laftigeedaba dee aynu soo maray imaka walaa yabsud imbisaad alkalbi ama laa yatabasad imbisaad alkalbi taan kuma soo marro kale dee bahalaha kalena waxay sameeyaan jeenigi o dhan baa markaa dhulkii ay dhigay bal matala taasoo kalena rasuulka ilaahi waa diidi jiray wa kaana wuxua yaktimu mid dhameeya ku khatimaa salaata salaada bitasriimi assalaamu calaykum taasuu kaga bixi jiray oo dee salaada furaheeduna waxa weeye me taxriimkeedu furaheedu waa dahaare eh taxriimkeedu oo lagu gudagelaya waa allahu akbar waxaa lagaga baxayaana assalaamu calaykum weeye bal xadiidku kolley waa xadiid waana halkan baabka wixii uba dhigtay ee ahaa inuu ma yajmacu صifat الصalaaة ma yuftataxu bihi waاkhtatamu bihi صifat الrukوع والاctidaal الsujuud adigu watashahud bayna kula ragcatayn intaas oo dhami waaba in xadiidkan keliyaba weeye ama waxyaalaha kale baabkii hore ayay umunaasib ahayne bal in yar uban wax ka yartaa taabanaynaa walow dee umuura way noo soo socdaan kitaab salaad un baaba ku dhex jirnaa waxyaalo kaleo dee umuurahan ku tacalluqsan oo gaarina way noo soo socdaani bal matalan xagga marka la eego labadii ragcadoodba atixiyaad buu odhanayay faatixadii wixii ku tacalluqsan waynu soo maray taxriimkana takbiirta iyo kayfiyaadkeed iyo umuuraheedu way noo soo wada horreeyeen salaamta walow aan wax ka soo aragnay had iyo way noo dambaysaa baabbaab uula dhigan doonaa salaamtii bal fadhigan waa dhigan doonaa lakiin umuuruman si yar ishaarayaaye bal atixiyaadka oo kale markuu laba ragcadood tukadaba rasuulka ilaahi waa atixiyaadsan jiray kolley salaadii markaa laba ragca dee laba ragcadood ka badeen laba atixiyaad bay leedahay salaadii faradkaa markan eegno laba atixiyaad bay leedahay aimada qaarkood waxay ku tagaan labaduba inay waajib tahay in badan oo fuqahada kaba mida iyo qolooyin kale oo maliki abu xanifiya ay kaga mid yihiin labadaba sunay kaba dhigaan labada atixiyaadba sunay kaba dhigaan kolley shaaficiyada agtoodana waaba dee ka horena sunay ka dhigaan ka dambena waajib daliilkoodna waxa weeya shaaficiyada sidaan u tegi doonaba rasuulka ilaahay ka hore intuu kaba tegey ayuu sujuud sahwi kuba kabay oo marka hadduu waajib yahay oo rukuuc iyo sujuud iyo laba mid yahay sujuud sahwi kumuu kabeen isagu laba iman laaba yidhaahdan walow imaam axmed iyo fuqahaa asxaabi alxadiid ba ama ahl alxadiid labadaba waajib ay kaba dhiganeen lakin waajibkun kale xoog badnaysiiyaan oo manaa waajib haddii laga tago sujuud lagu kabayo iyo mid aan lagu kabahayn oo ah in laguma celiyo ay kaba dhigaan taasba weeye bal horta waa arrinka jiran meesha waxaa jira un ay caisha inoo sheegtay inuu rasuulki ilaahay lugta bidix goglanayay ta taagayay taagayey dee salaadna way kaba wada warramaysay arrin kale may kala qaadin oo salaadii bal labadii atixiyaadii oo waxyaalana halkan inoogumaba sugnaa laakiin waa ta aan leenahay de axaadiid kalea jirta barhkoodna aanay kitaabkan kuba sugnayn oo abu xumayd saxaabi la yidhaaho oo weliba dee rasuulka ilaahay salaadiisii tilmaamay oo aada u tilmaamay ayaa wuxuu bukhaari saxiixiisa ku suganyay noo soo naqliyey rasuulka ilaahay atixiyaadka hore marka uu jooganay inuu sidan u fadhiisan jiray atixiyaadka dambena inuu tawaruk sinta dhulka dhigi jiray oo lugta uu bixin jiray bal matalan waa abu daud iyo kayrkiina xadiidkiisa way wariyeen lakin bukhaari kitaabkiisu kuma sugan yahayo marka taasi maxay keenaysaa axaadiidtana wixii dee meel ku wada yimi waa laisu wada geynaya waa lagu wada camal falaya barhkood inta la qaatay kuwa kale lagama tegayo inay laba kayfiyo loo fadhiistaa atixiyaadkii ay jiraan mid waa iftiraashka oo waa lugtaa la goglanayaa midna waxa weeye waa taa tawarubka laba yidhaaho haddaan shaaficiyada xaggeeda eego iyagoo jalasaadka salaada afar kaba dhiga labada atixiyaad iyo juluuska bayna sajdatayn iyo jalsat اlistiraaxa afartaas bay jalasaadka salaada kaba dhigaan ay yidhahaan saddex iyada waa arinkooda waa iftiraashkan kan xadiidka caaisha inooguma sugan ee atixiyaadka damban ama atixiyaadka salaadi kaba dambaysana un ujeedaa salame ay kaba dambaysana salaada lagaga baxayana arinkooda waa iftiraashe bal marka waxaan leeyahay fuqahada abu xaniifa oo kale ama madhabta xanafiyada iyo ciddii ku waafaqsani xadiiskana malaa xuju uba noqonayaaye lakin de axaadiistii kalea kaba maqane jalasaadka salaada oo dhan atixyaad horiya mid dambe waxay ka dhigaan iftiraashun maalikoo kale waa taa cagsigeed oo iyaga agtooda waxa weeye waa tawarug labaad ka hore iyo ka dambaba tawarug bay kaba dhigaan kolleyna meelahan cidda ugu dhow axaadiista axaadiista oo dhan ku camal fashay waa shaaficiyada iyo xanaabilada oo kale oo ah kala qaado oo ah dee atixiyaadkaa horena ka dhiga iftiraashu inuu suno yahay ka dambena tawaruk inuu suno yahay lakiin arrin ba iyaguna ku kala duwan yihin salaaddu hadday adxiyaad keliya leedahay salaada subaxba weeye salaadii jumcaha oo kale arrinkooda muxuu noqonayaa ma iftiraash ba mise waa tawaruk ba kolle shaaficiyada arrinkooda waxa wey kol haddii salaadii laga baxayo adxiyaadkan salaada uguma dambeeyo inay tawaruk tahay oo dee tawaruk baa lalaba imanaya halkan imaam axmed walow qowlkiisu iskhilaafay bal madhabta mashhuurka oo kale oo iyagu ay kala qaadaan oo salaaddu hadday laba atixiyaad leedahayna labada xaalaa imanaysa hadday atixiyaad keliya leedahayna waxaa imanaya uun tasho waa iftiraash oo san salaaddii agtooda markaa jumcadii iyo waa iftiraasho la arko dee dadka waktigana umuurahaas inay dee laysaga gudinayo loo qaato tan kale inaana daliil lahayn dee markaan daliil ahaan eegno ibnu xibaan iyo kayrkiiba de waxa weeyaan rasuulka ilaahay markuu aakhira salaati yahay markuu ku sugan yahay aljalsa alatii fiiha tasliim ama ragcada tasliimu kuma sugan yahay tawarug buu laba iman jiray umuuro sidaasaa jirto kolley madhabka shaafici kolley quwo badan u yeelaysa halkan sababtu salaam baa kaba dambaysa waana tii kaba dambaysay e, waxaa jirta ibnuqayim iyo inuu baltaa tawjiihiyo labadan iyo in dee sanoo kale loo kala qaado walow dee hadalkaas uu bal marka yidhaaho wax weyn oo saasa oo uu soo kordhiyey ma jirto uu shawkani yidhaahe bal waxaan leenahay in markaan eegno axaadiida iyo ah akhira salaatihi markuu ku sugan yahay markuu ku sugan yahay sajdada ama mee fadhiga tasalaani ay kaba dambayso ee daahirka tafsiil la-aantaas baabay keenaysaa bay keenaysaa almuhimku waxa weeyaan waxay axaadiistu dee loogu wada camal fari karaa um, waa sia shaaficiya xanaabila ku tageen arrintaasna way ku kala duwanyado bal waxaan leeyahay shaaficiyada qowlkoodna maanta halkan waa weji o dee wax kala qaadka caynkaasa ee ah in aduudeedsan oo kale waxa weeyaan un bal waa dee tawjiihaad une wax nasi ma jiro oo dee nas haddii aan eegno waxaabay ahaan layta shaaficiyada oo ah akhira salaatihi hadduu markuu ku sugan yahay sidan uu yeeli jiray ama marka uu yahay ragcadda ama fadhiga ay salaami ka dambayso sidaas u yeeli jiray taas ah ayaaba dee marka la eego daliil ahaan ama tana bal dee shawkani oo kale iyo ibnuqayim tana waa kuba radiya ama tan wuxuu ka dhigan hadalkiisa inaan wax daa'ila oo kala qaadka caynkana kuba sugan aanu jirin bal dee imaam axmedna waxaa leyn qawlkiisu ikhtilaafaaba jira waagta mashhuurka ama iftiraashun in lagaba dhigo ama tawarug in laga wada dhigo axaadiisi qayb kamid oo laga tegaya meesha imanaysa xagga salaamtiiyo waxyaalahaas way inoo dambeeyeen insha allahu tacaala iyo lafdigeeda iyo inay laba tahay iyo bal wixii kaba badan iyo waa umura inoo iman doone bal waa intii aan doonaya inan ku yar joogsado kolley nawowina halkan qolooyinkiina sharaxaysa waa dheereeye walow aanu soo qaadin marna madhabtii axmed iyo aanu soo qaadin oo dee shaaficiyada xaggaa waxba kuma kala dunayn arkaa mooyaane qowlkiisi mabuu soo naqlin oo muu soo ishaarinba وفي رواية بن نمير عن أبي khالد وكان ينهى عن cقب الشhayطان halkii cقبة الشhayطان cqب الشhayطان bal تفsيrka cqب الشhayطان aan ku fasirna waan haysanaynaa si aanu ka iبن اaثيرya ku fasiray aanu meeshan inooguba iman oo aan loogu qaadan haddii uu ruuxu isagoo ama hadegdegay ama dee sun haba noqoto awqaadda qaarkeed markuu fadhigaa labada sujuudood udhexeeye yahay cirhbihiisa hadduu ku fadhiisto aan lagu odran waa la nahyiyo dee nahyi buu ku dhacay arinku waa ka duwayo iqcahaasi xadiid baa inoogu soo socday ibnu cabaas uu leeyahy waaba sunna kaba cabirayo ujeedadu kaasi maaha ka loo diidayay ka nahyi kuba yimi kaa maahaan leenahay baabu sutrati musali <clears throat> ruuxa musaliga ah sutradiisiiy ayuu baabkeedu yahay waa baab muhima ah isaguna kolley wuu inoo yar dheeraan doonaa marab dee casharaab dee mac abwaab istaba socotaaba kolley u ku yar iman doonaaye macnuu waxa weeyaan ruuxu markaa uu tuk ma waxbaan ka tegi ruuxu markaa uu tukanayo salaadii haddii kasoo qaado imaam uu ku daba tukanayo ama sutrada imaamka u sutra ha la yidhaaho ama in imaamkii ayaaba sutradooda ah lama yidhaahee kolley maamuumku sutru u tukanaya intaa imaamka uu ku daba tukanaya bal marka aanay taasijinoo ruuxii tukanayey ee waxaa sida inoo soo socota iyadoo kolley dee umuuro ama fawaaid ama waxyaalo kaba ratimaya ay jiraan abwaabtuna kolley laba saddex baabna ay meesha noqon doonto halkan caawa aynaan koobeyn lakiin haddaan eegno waa inay jidaysan tahay bal ay madluub tahay axaadiista qaarkoodna amar uu kuba yimi dee uu kuba yimi ruuxu markaas inuu shee samaysto sutro samaysto de haddii uu bal jamca ku jiro jamcii sutrada horunbaa u wada sutraa haddii xataa la doono la yidhah safa safka horuyuu sutro u yahay bal taas weeye laakiin marka ay tahay inuu sutro inta ay suurtagal tahay sutradii markaa maxay noqon jidaarka sutruu noqon tirka surtuu noqon wax kaloo murtafico dee meel yaallaa sutru noqona u dhigtaa ruux ka horeeyo dee masalan ka horeeya eeg oo ku daba tukanaya sutradii buu noqon intiba sutradii noqonay lakin sutradii dee gees waxa weeyaan salaadiisa wixii nuqsaan ku keenayay way ka ilaalinaysaa axaadiiay taasi noogaba imanaysaa taas ciddii hortiisa soo maraysay waaba iskaba celinaya taas oo kale si aan dee salaadiisi ugaba nuqsaamin isagiina uu ismi iyo dembi ugalaba baxsado bal markaas tiradaasi shay madluuba wey haddii de intaa midna uu waayo wax murtafica uu waayo kolley xadiis baa kuwa yimi waxuu xariiqayo ee waxaaba iyadana kolle xariiqiday noqonaysa sijaado bal cumaamadiis iyo wax sara uu halkaa ishordhigaa sadray noqona laakiin kolley sadrada waxaan leenahay waa shay muhim o dee waxaan taa ugu celcelinaya badan ma arkayna dalabadii cilmiga dadkan kitaabka imadayo ruuxu isagoo kitaabka usoo kalo taas waa imanaya iyadoo dhulku iskaga badbanaaye ayaa halkaa dambe la istaagaa ama halkaasuu joogsanayaayo gidaarkiibu ku kordhi kari lahaa meel kale u tegi kari lahaa waana ninkii kitaabka akrisanaya oo kale kolley sitradna waaba dee aan idhaahno in badanoo culimada kamida sunay u qabaan dee barhkoodna waa jawaaba idhaaheen lakin de waa shay marka la eego arrintan waxyaalaha ka dhalanaya haddii lagaba tago iyo ama umuuraha ay leedahiy bal dee rasuulka ilah ujidayo dadkii amray ay tahay ruuxu inuu markaa dee u ilaashado oo sutradii lagu dadaalo axaadiiseedna waa tan inoo soo socotaan xadaثna yaحya بن yaحya وqtaybaة بن سacيidi وabakr بن abi shaybata qala yaحya aخbarana وqala الآkخarani xadaثna abوaxwas horaynu usoo marnay salam بn sulaym ninkii la odhanayay can simakin can musa bni dalxata can abihi waa musa bn dalxata bn cubayd لlahi isna waynu soo aragnay abihi waa saxaabigii jaliilka qaala wuxuu yihi markaa abihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi idaa wadaca hadduu dhigo axadukum axadkiin beyna yadayhi hortiisa mila mukhirati الraxli kooraha looxiisaa dambe ama khashabada u dambaysa wax lamida wax leeg un waa xagga irtifaaca iyo hadduu hortiisa dhigto falyusali sutru u yahay kaasiye ha tukado markaas walaa yubaali iyaanu dan ka gelin oo aba yeelin man mara waraa dalik madkuurka ama sutrada uu samaystay cidda ka shaysa ee gadaashiisa maraya waa isaga hortiisii baaba la maraya laakiin sutradiisun kasii dambeeya wax alla waxay yeelayaan ma jirto hadday xayawaan tahay hadday dumar tahay haddii ay rag tahay hadday wax kala tahay waxba ma yeelayaan den yaanu ka gelin salaadiisii wax ay markaa taasi barar iyo nuqsaan uga imanaysaa ma jirto kol hadduu sutradaa samaysto ee sutradiina waan u tegi doonaayo dee in laguma dhawaadaa waa dee kolley waa lagamaraamaan hadduu yidhaha sutraan leyo isagoo gidaarkaa sutra ka dhigtay halkaa joogsado iyada dee taasi sutra maaha ee waa inuu kuba dhawaado taasi waana waxaan u tegi doone bal marka intaas laftiga haddaba mukhirati raxl xadiidkana waanu inagu soo noqon doonaa ama laftigu soo noqnoqon doonaa imika baan sii dabdinaynaaye horta dhowr dabdi bay kuba dabdiyeenoo in mukhira la yidhaaho oo khada la kasriyo iyadoo shada lahayn hamsaduna ay reeban tahay in mukharati la yidhaaho oo khadi un la fadxiyo iyadoo dabdigu kii hore yahay iyadoo hamsada la fadxiyo khadana la shado la yidhaha muakharati raxl taas iyo iyadoo la yidhaha aakhirat raxli intaba waa dabdiyo kelimadu ay leedahay ama waxaan u leeyahay raxlina waa koorahan ruuxu markuu hal ama awriyo wax fuushan yahay dee kooraha la dul dhigto dee raxli bay yidhahaan ka kale surji baa kan faraskiya la yidhahdo haddaba raxligaas ruuxu uu ku fadhiisanayo ayaa wuxuu lahaa dee waxay muqadimatu raxli ku magacaabayeen oo qori ka horeeyo xagga hore ah iyo taa uu dhabarka qorigan uu dhabarka saarayo ruuxan ku fadhiya oo in yaroo murtafica jirtay koorahan uu kuma fadhiyo dhabarka u qabanaya ama intaa hoose uba qabanayay khashabadaa haddaba xagga dambe kuma sugan ee uu dhabarka saarayo taasba baa aakhirat raxlina la yidhaha mukirat raxli ama muakharat raxlina la yidhaha macnaha taasna kolley culimmadu inta badan waxay kuma qadaraan de qadarkoodii iyagu de waa waxyaalihii ay arkeen ama de taas ay inoo soo naqliyeenba inay diraaceedan de uluaynkii oo kale adu waa taakiya waxoogaa ay markaa qadarkeedu ahayd oo de marka iyadii la dhigo xataa cardigii iyo ballaadhkii waxaan iyaanu lahaanin oo waxaan u tegi doonaa rasuulka ilah oo ama warad sutro kaba dhigtay laakiin xagga dherarka iyo irtifaaca ilaa intaa dee adigu taakiya waxoogaa ama diraac saddex meelood loo qaybiye laba meelood ahaan in noqon karta ayaa irtifaaceedu ahaabay leeyihin oo barhkoodna dee waxaabay soo naqliyeen ibnu cumar aakhiratu raxli inay dirac ahayda waa dirac ama in ka yar ayaa irtifaaceedu ahaayo marka kolley waxaa loo baahanaya shaygan laga dhiganayo sutradu shay dee dhulka ka sarreeya inuu yahay shay murtafica allahuma haddii aanu wax kalaba waayin oo markaa aan dee la odhan xadiidkaa sanadkiisa dacfiha ah kuma sugnaadee imaam axmed iyana ha koo tegen shaaficadna kolle waa qowl in khad baa la jeexaya ama sijaayada baaba markaa u noqon karto de hadduu kuusi karan iyada waa kuusanayaabe bal haddaan taa aan waayin shay murtafico shaakisa oo dhulkii cala alaqal intaa aakhiratu raxli ay kaba sarreysay irtifaaceedaa leh tulutay diracba leh kaas ayuu kaba dhigana ama cardi inay ballaaran tahay saas oo kale waxba shardi ma aha oo dee waran ama murjin baan arkaynaa sutro noqday had dheeraadee laakiin ballaar saasa ma lahayn oo wax foodii la saarayo un bal taas haddaba axadkiin hadduu hortiisa dhigto ha iska tukado wixii markaa ka ka dambeeya waxba ma yeelayaan ay ha noqdo dameer haba noqdo wax kale haba noqdo wax alle wuxuu yeelaya ma jirto salaadiisa iska wato وxadثna محamed بن cabd للh بن نmayri واسحاq بن ibrahيm qala isحاq aخbarana وqala بن نmayri iبن نmayr wuxuu yihi xadaثna cmar بن cubaydin الطنافisiy macnaa waa ninkan keliya una midna aخbarana bu yihi midna xadaثna عن simak بn xrbi an musa bn dalxata an abihi waa xadiidkii hore markaas qaala kunaa waxaan ahay nusalii kuwa tukada walxaal addawaadu daabooyinka jamcu daabatin waa kul ma yadibu cala ardi lakin imika waa xayawaankii dameerkii soo geliya wixii kale lamid a ah xayawaanka tamuru ay marayso bayna aydina hortayada fadakarna de oo de waxaa dhacaysay buu leeyahay inaanu anagu tukano iyagoon sutro lahayn weeye xayawaan baana soo hormarayay ama ay ha noqdo dameer ha noqdo xayawaan kale haba noqdo fadakarna dalika lirasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam arrinkaasaan rasuulka ilaahay uba sheegnay faqaala wuxuu yihi <clears throat> mithlu mukhirati الraxli kooraha xaggiisa dambe ama khashabada iyo qorigaa ku sugan wax laba mida ayaa takunu noqon bayna yaday axadikum axadkiin hortiisao taasaydun dhigan wax intaa leeg ayaydun wejiga saari oo halkaa hortiina aydun dhigi meel idinku soo dhow a ka sujuudi kartaan uma bacdiyeed marka u xadkintaa uu samaysto laa yaduruhu ma dhibayo maa mara bayna yadayhi waxaa hortiisa maray oo kol hadduu sutradaa samaystay yaani weynaanin maaha gidaar dhan tiir dhan ma aha wax yaroo murtafica haddii uu hortiisa dhigto iyada markaas oo waxa weeye xataa rixligaasoo dee aad saa u taagtahay oo kale oo saa intaad ukala bixiso waa sitro u noqonaya bal markaa taasi way idin waxbay idinku filantahay buu leeyo markaa ruuxii waxma yeeleyso wixii hortiisa maray macnaa waxyeelka halkani haddaan u sitro lahayn um darar darar baa jira weeye dararku wuxuu noqonaya nuqsaan salaadiisa ay nuqsaanto oo waxaan maraya iyo waxyaalahaasi ay nuqsaamiyaan bal dee shaydaanka naftiisii baa sitradan iyo xijaabba ay ugaba noqonaysa haddaba in haddii laakiin uu taa samaysto wixii dawaab ah ama wax kale hortiisa maray ina darar ugama imanayo salaadiisa iska wata wey saa u markii horeba walaa yubaali man mara waraaa dalika laftigiisii hore ahaa وqاl بن نmayri falaa ydurhu man mara bayna yadayhi isaga ma dhibayo halkii uma laa ydur falaa ydurhu ad ruu hadduu taa samaysto mثl mؤkhirati raxli takunu bayna yaday axadiكum taasa ahaan o falaa ydurhu man mara bayna yaday xadaثna زhayr بن xرb qala xadaثna cabdاللahi بن يزيد qال أخbarna سعيid بن أbي أyوب عن أbي الأswد عن curwata عan caiشhaةa abوالأswad horena waan usoo maray balca waa magaciisa haddana waa inoo dambeeyaaye imika horta kunyadan haysta أنaha qaalat caiشha waxay tihi su-ila rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waa la weydiiyey can sutraة الmuصلي ruuxaa tukanaya sutradiisiiyo wuxuu sutro kaba dhiganayo ayaa la weydiiyey khaasatan waa qadarkeedi iyo intan qaala wuxuu uhi mثl mkhiraة الraxl waa kooraha akhirkiisa ama khashabada akhirkiisa kusugan wax leeg ayaa sutro u noqonaya taas buu ihi xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn نmayri qala xadaثna cabd لlahi بn يزيد qala aخbarana xaywato eg hadda sanadka intii hore زhayr بn xarbi ba mحamed بn cabdالlahi baa yimi iyo cabdالlahi بn يزيدna markii hore nagu sugnaa sheekadna in yar bay isbedeleen qala aخbarana xaywato an abiaswadi moxamed ibn cabdiraxmaan oo nigi lahaa imaka kunya weeye magacii waa kan abulswad waa kunyadiisii moxamed ibn cabdiraxmaan ibn nawfal baa la yidhaha waxaan filayaa inaan hore soo maray arrin kaleo aada ugu shooroobeyna way jirtaayo yatiimu curwata waa curwa uu soo koriyey curwa agoonkii curwa taasna waa loo yaqaana kutubta waa u yimaada yatiimu curwata waaye waa curwo agoonkiisii isagaa dee soo koriyey kollay isla reerna way ahaayeen mحamed ibn cabdiلرaحman abiاlأswad marka curwa can caiشhata curwana caaisha ayuu kaba warinaya ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam su-ila waxaa la weydiiyey fii gazwati tabuka duulimaadkii tabuka caaisha markaa lamay socone de waa markaa waaba imaka irsaal صaxaabi haddaan markaas de adigu saxaabi kalumay kaba maqashay can sudraة الmuصali ruuxa musaligaa sudradiisa iyo intay noqonaysa waa qadarkeeda markaa jawaabtii ba de taas aan ka qaadanayna faqaala wuxuu uhi kamukhirat الraxli waa kooraha akhirkiisa ama qoriga akhirkiisa kusugan oo kale ayaa sutro noqonaysa intaa in leg ayaa ruuxii sutro u noqonaysa axaadiis weli way noo socotaa xadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna cabdالlahi بن نmayri xa وxadaثna بن نmayri wa mحamed wlfd lahu qala xadaثna abi cabdالlahi بن نmayrkii marka horeba inoogu sugnaa sanadka qala xadaثna cubayd الlahi can naafici can ibni cmra ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam kana wuxuu ida kharaja marka uu baxo yowma اlciidi maalinta ciidda amara dee meel banaan uu ku tukanayo masaajidkumuu tukanayn banaan baa loo baxayay marka waxa dee u dhisnaana ma jirin waa meel banaan amara wuxuu amrayay bilxarbati waa adigu eebadiisiibuu amrayay waa waran gaaban un fatuudacu bayna yaday hortiisaa la dhigayay waa lagu taagaya dhulka eg markaa qaladkeedu dee samaydu balaan saasa ma laha laakiin irtifaacii baa jira waana hiya aksar min arumxi un dee sujiina waa leedahay yaba xarbadi ama dee afka koley aan kan waran kuleeya aan ahayn oo kaba kooban fatuudacu bayna yaday hortiisaa la dhigayay waa la dhigayay waa la jiifinayey maaha waa la taagayey weye hortiisaa lagu taagayay fa yusalli waa tukanayay ilaaha iyadaa sutro u noqonaysay dadku way ka dambeeyaan oo dee sutradiisa unbaa sutro waa ama isaga waxa weeyaan xaggeeda uu tukanayo qiblada xaggeedii ayuu iska marinayay isagoo ku dhowaanaya wannaasu walxaal annaasu waraahu dee dadkina isagay ka dambeeyaanoo rasuulka ilaahay gadaashiisii ayay dadkan uu tukinaya ay kuma sugnaayeen wa kaana yafcalu dalika fi safar bal dee madiine markuu masaajidka joogo gidaarkii baa ka horeeyo ma samayn jirin masjidka dhexdiisa laakiin markuu ciid tukanayo banaankaa u baxo sidaasuu yeeli jiray maxaa kaluu yeeli jiray waktiga safarku meel banaan kuma tukanayana taasuu sudro kaba dhigan jiray ama murjin ama dee warankaa ama xarbadaasuu sudro kaba dhigan jiray fa min hama ibnu cumar baale taa daraaddeed rasuulka ilaahay maalinta ciidda xarbada waaba laga sii horreysiin jiray oo waa loo sii taagi jiray haddaba arinkaa rasuulka ilaahay yeelay daraaddeed taa la ajrigeed ayay itakada hal umarow iyaguna markay meelaha kuma tukanayaan iyo taa nimankii madaxda ahaa ayaa samaystay xarba sidaasa hortood la qaado oo loo joojiyo taasay samaysteen waa arrinkaa rasuulka ilaahay la yimid daraaddeed xadaثna abubakr بn abi shaybata wbnu numayrin qaala iyo wbnu numayrin qaala waxay yidhaaheen xadaثna محamed بن bشri qala xadaثna عubayd الlahi عan naafic عan iبn cmr an النabiya slى الlahu عalيه wasaلم kana wuxua yarkuzu mid ku joojiya waa calى اlarضi وaqaala abu bakri isagoo abubakr muxuu hi ykrisu waa isla macne yarkuzu iyo ykrisu waa isla macne uu ku taagi jiray weeye alcanazata canazadna waaba murjin baan leenahay ama taas ba adigu waa adigo ama wax ku dhowe ayuu de kolley waa ka sufaya way lahayd siday soo sheegeen ama afkii birtina way leedahay laakiin warankii way kaba gaabantahay kana canazada wayusali ilayha canazadu isagu intuu dhulka ku taago ayuu ku tukan jiray canazada waa taas qolo carbeed oo canazo la idhaahaana ama reer canazo de ilaa imika malaha de waa laga yaabaa inay de kolley inay jaziiradii waxay kaga sii nool yihin reer bani canaza taasi way jirtaa nin caalimo had iyo goor inagu soo noqnoqda waa ninka sanadka hore ku sugan maxamed ibn musana waa imaamka raggan lixda ah ee umuhaad kale u wada sheekh ahaa ayaa reer canaze ahaa reerku ahaa adigu de waa kolley nin caalimo weeye lakin haddana canazadan buu u qaatayba isagu inuu reerkooda ay tahay oo kaleo markaasaa laga soo naqliyay inuu yihi naxnu qawm lana sharaf naxnu min canaza sala ilayna rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa xagga yaga usoo tukaday waa taa u suyuudi lahaabades mil xadiiث اcanaza dam اqabiila calim min canaza xadiidkii canaze oo kale halka tasxiifka markuu ka hadlayay qole ayuu mooday caalim reer canaze ayaa u qaatay bal canazadu waa tan wayusali ilayha zaad bn abi shaybata qala cubayd الlahi wahiy اxarbatu canazadani waa xarbada un xadaثna aحmed ibn xambali oo inaguma badnayn walow dee sheekiisii way axaadiis waxoogaa iyana waa ka wariyo aan mala sudameeye gaadhinba xadaثna mctamir bn sulayman can cubayd الlahi can naafici can ibni cmar an الnabiya salى الlahu عalيه wasalam kana waxa yacridu mid gudba raaxilatahu raaxiladiisana uu fuushan yahay wa huwa yusali ilayha wa huwa marka alxaal huwa yusali ilayha uu tukanayo xaggeeda o macno waa maxay rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh awqaadda qaarkeed markaa uu safarka yahay wax kaluu sutro ka dhigtaana aanay uba dhoweyn hashan ama naaqadan uu fuushan yahay ayuu si ballaada ayuu adigu qiblada xaggeeduu fadhiisin jiray uu tu'in jiray iyadoo dee aanu xaggii qiblada iyada ujeedinayne san uu gudbayo oo carada imaka cardu shay waa markuu ballaadhkaasaa u fadhiisiiyo u tu'iyo ayuu sutro ka dhiganayo xaggeedii u tukin jiray rasul xaggii qibladii kaba xigtaa iyadoo sutro kaba dhiganayo weye taasuu yeeli jiray bal xadiidka dambena waan gaadhayna waaba kan xadaثna abubakr بn abi shaybata بn نmayri qala xadaثna abu khalid اأxmar can cubayd الlahi can naafici can ibni cmara an الnabiya salى الlahu عalيه wasalam kana yusalii waa tukanaya ilaa raaxilatihi raaxiladiisa xaggeed waqaala bnu نmayri in الnabiya salى الlahu عalيه wasalam salaa ilaa baciirin baciir xaggii buu tukado macnuhu waa maxay qibladuu ka xigay sutruu ka dhigtay hortiisuu fadhiisiiyey ama tu'iyey markaasuu salaadii galay qibladu u tukanaya xagga baciirku xaggii qibladu ka xiga laakiin sutru u yahay wax kale ayaa sutro kale aanu markaa lahaynba markaa xadiid horeynu usoo marayba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh acطaan ibil in lagu tukado inuu nahiyey waa ti aynu kitaabka kusoo aragnay halkana macnaha de waa kala laba yihiin oo haddii xayawaan ruuxu aamin iyo inuu kaco neefkeeloo la tu-iyey xataa haddaanu dee kaasi waa laga yaaba adigu aamin kabaiyo inuu kacoo kale uu sutro ka dhigto dhib ma laha weeye laakiin taasi maxay ahayd waa geel ama samadiisii halkii marka la waraabinayo lasoo joojinayo o kale ama xeradiisii waxaaba dhici karta dee didmadoodan iyo waxaani ama khushuucdiisii inay keento ama ay dhibba ku keento isagiyo darar ay kuma keento taasi baab kale ay ahayd laakiin neefkaa keliya ee saas oo kale dee fadhiya haddii sutra lagaba dhigto shay jaa-iza weeyo geelba haba ahaado waa tan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh yeelay ee saxaabo kalena sa ibnu cumar oo kale iyana ay yeelayeen oo bal matalan taa waxaa lagaba baqanaya nufuurkeedi iyo didmadeedii oo lakiin halkan dee taa jaanibkaa laga aamin baa layay xadaana abu bakrin subxana wa taala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la